horey waxaan usoo marnay maqalka iyo xadiid badan oo caawa noo imaan doonta ayaan horey usoo marnay marka imaamka wuxuu samaynayaa abwaab ayuu ka dhalinayaa xadiid kasta waxaa laga yaabaa adii axaadiistan soo marnay shan arrimood oo nabigeena calayhi salaa slam ilahay ka magangalay ama afar arrimood ama ka badan ama ka yar inaan soo marnay kadibna imaamku wuxuu samaynayaa arrimihii ayagaa laftarkoodii ayuu mid walba baab u samaynayaa halkaas maadaama ay xaalada noocaas oo axaadiista ay mukarar tahay waxaan samayn doonaa insha allah sharaxa kuma dheeraan doono ama maba geli doonaba waan socon doonaa in sha allah tabaaraka watacaala oo axaadiis badan si aanu marno baabu listicaadati magangal alla laga magangalo min shari lbasari aragga shartiisa ilaah laga magangalo subxaana wa tacaala ilan wax kasta shar iyo khayr bay leeyihiin oo adduunkan jooga waa xadiidka shan kun afar boqol iyo lix iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala imaam abarna cubayd ibn wakiic بن اجراح الرؤاسي weyaan qال xadaثna abi abis wkiع بن اجراح الرؤاسي عan سacد بن awسi عan بilaal بن yaحyى عan شhutayr بن شhakل بن xumayd can abihi شhakل بن xumaydi radي الlaه anه arضاه qaala wuxuu yihi شhakل qultu waxaan ya rasu rasuulka allow calimnii ibar ducaan duca ibar antafic bihi aan ku intifaaco oo wax i tarto qaala wuxuu yihi qul waxaa tihah allahuma aleh caafinii icaafi iga caafi allahuma min shari samci maqalkayga shartiisa iyo wa basari aragayga shartiisa iyo wa qalbi qalbigayga shartiisa iyo min shari maniyi minidayda sharteeda allow iga badbaadi oo iga caafi saasuu nabigeenna ku ducaysan jiray nacam wa basari ha wa lisaani iyo carabkayga shart muxuua shartiisa iga caafi iyo wa qalbi qalbigayga iyo wa min shari maniyi manidayda sharteeda weyaan yacni dakarahu ayuu ula jeedaa xibintiisa taranka ayuu ula jeedaa maxaa yeelay dad badan ayaa laga yaaba inay naar ku xambaarto oo ilaah caradiisa ay ku xambaarto oo cuquubooyin adduuniya aakharabal ay ku xambaarto ayaa laga yaabaa arrinta ayada muxuu ahaa shahwada iyo wix la midka baabulisticaada allah in laga magala min alkasali wahsiga iyo qofka inuu muxuu ahaa qof noqdo aanan firfircoonin lahayn kamangalkaas alla laga magalayo baabkan u baabi xadiidka shan kun afar boqol iyo toddoba iyo kontonaad waa ah qala imam ن md nsi qal xadna khaalid xad jaymi qaal xadna xumayd ibn abi xumayd awiil qal wuxu hi suila anasun xadiiku waa rubaaci anas ibn malik ayaa la wariyey khaadimu rasul lah sal slm wahuwa ibnu malik can cadaabi اqabri ay wax laga weydiiyey wa can dajaal iyo dajaal ay wax laga weydiiyey kow qaal wuxuu yidhi kaana wuxuu aday nabiyulahi nabig al sl sl yqul mid yihahdo allahuma le innii aniga acuudu bika waxaan kaa magan galay min alkasali wahsiga iyo walharami catatabka iyo waayeelnimada ziyaadada ah waljubni iyo fulaynimada iyo walbukhli bakhaylnimada iyo wafitnat dajaal dajaal fidnadiisaan kaa mangelay iyo cadaab ilqabri qabriga cadaabkiisa xadiidka ama baabulisticaada alla in laga mangala subxaanahu wa tacaala min alcajzi cajziga iyo qofka inuu muxuu ahaa waxmaqabad waxqabadi la-aanta wax walba inuu muxuu ahaa yihahdo ma qaban karo ood gacmaha isdul saarto oo wax walba ay la culsaadaan xadiidka شhan kun afar boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadiid صaxiixa qaala imam axmed ibn sulaymaan الرhw weya qala xadثna mxaadir ibn muwaric alhamdani wa saduq lah awham qala xadثna caasim ibn sulayman axwal can cabdillahi bn xaariث can zayd bn arqam radia الlahu canhu arda qala wuxu zayd laa ucalimukum idinma baraayo ilaa maa shay ma oyane kaana uu ahaaday rasul rasulka sal sl yucalimani midna baro wuxuu rasuulkeenna bari jir waxaan ahayn idinma baraayo weyaan yaquulu wuxuu dhihi jira rasuulkeenna allaahuma al inii aniga acuudu waxaan mangelayaa cajzi allaahuma al inii aniga acuudu waxaan mangelayaa yaala mangeli allah weyaane min alcajzi cajisnimo iyo waxmataranimo qofki inuu waxmatara noqdo oo waxbaba dee lagu hadlaysana ayna jirin hadda soomaalida taqaanaan dad ummadda ka mid ah oo wax loo dirsana ayna jirin xoogga iyo caqliga iyo aqoonta aad ilaahay usiy subxaana watacaala iyo jawaanib badan oo xataa adiga aadan haysanin laakiin maca daalika waxba looma dirsanayo waxba laguma hadlaynayo waxmatare waalbanays iyo walkasali iyo waxaa weeyaan wahsiga walbukli bakhaylnimo iyo waljubni fulaynimo walharami duqnimo oo ziyaado ah catatabka weeyaane waa cadaab alqabri qabriga cadaabkiisa allaahuma alahyow aati sii nafsii nafsii taqwaaha baqitaankeeda sii oo alla ka baqd subxaana wa tacaala wazakiha dahir oo nadiifi anta adiga ayaa khayru man zakaha cidda ahirta ugu khayr badani adigun baad dahiraysaa weyaan rabbiyow ee waxaa weyaan dembiyada ka dahir anta adiga ayaa weliyuhaa weligeeda ah oo adiga ayaa weli u ah wa mowlaha mowlaheedii weligeeda adiga weyan waa isleeyihiin allahuma alh inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min qalbin qalbi laa yakhsha cana khushuucin wa min nafsin naf laa tashbac dhergin wa min cilmin cilmi laa yanfac waxba tarin iyo wa dacwatin alla baryo oon laa yustajaaba laha aan la ajibin intaba ilah baankilah adaan ka amaan galay saasuu nabiga dhihi jir alai sla slam xadiidka shan kun afar boqol iyo sagaali kontonaad waa xadiis saxiixa قال الإمام نسائي أخبرنا عمرو علي فلاس وثيقة حافظ قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثنا أبي وهشام الدستوائي عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه وخادم النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحي اللهم الله إني أني أعوذ بك عن كما قال من العجز وحمى ترنمو إي عجزنمو والكسل wahsi wاbkli bkhaylimi wاljubni fulaynimi wاlharami duqnimo ziyaada iyo cadaabi qabri qabriga cadaabkiisa iyo wa fitnat اlmaxyaa nolosha fitnadeeda walmamaata iyo geerida fitnadeeda alisticaada min alcajzi wa marka qofka marka in ilaahay subxaana oo taranimada waxaa weeyaan waa wax loo baahan yaho daa'iman inaad ilaahay barido nabigeena uu samayn jiray ala ilahay ka magangeli jiray subxana wa tacala baab اlisticaada alla in laga magangala min adilati duli inaad kugu dhaca oo qofka duli madaxa laga saaro inaad ilaahay ka maangashay baabkan u baabiya ama laga maangalo xadiidka shan kun afar boqol iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasir an abdullah bn caasim ibnu khushaysh ibnu asram qaala xadadana xibaan ibnu hilaal albahili qaala xadadana xamaad ibnu salma can isxaaq ibni cabdillahi bn abi talxa can saciid ibni yashaar can abi hurayrat khaadimi rasul lah sal slm raawiyat islamna abi hurayra waa rawaayat islam radi allahu anhu arda cabdiraxmaan shekhdowsi ana rasul rasulka al sl slm ka rasulka wuxuu yaquulu mid yihahda allahuma allayo innii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min alfaqri faqiirnimo wa bika waxaan kaa magangalaya min alqilati yari wa dilati dulli wa bika waxaan kaa magangalaya min an adlima inaan wax dulmiyo aw udlama lidulmiyo khaalafahu lawsaaci ayaa khilaafayoo ninka uu ka wariyey awsaaci muxuu aha ninka la yihahdo uu ka wariyey isxaaq ibn cabdilahi bn abi talxa waxaa ka wariyay xamaad ibn salma kamuusan warinin muxuu aha awsaaci nin kale oo la yihahdo jacfar ayuu ka wariy weyaan awsaaci marka ariiqada isxaaq ibn cabdilahi bn abi alxa can jacfar abu hurayra uu dhexdooda geliyey muxuu ahaa ninka la yihahdo jacfar muusan yeelin laakiin wax ishkaal laho xadiidka hore waxaa weeyaan ayaa saxiixa kuwa dambe waa dacafo weyaan labada xadiisoo dambeba laba xadis daciif weyaan xadiidkan shan kun afar boqol iyo ko iyo lixdan xadiis daciifa qaala imaam mxamed bn khaalid qala xadana alwalid muslim can abi camr huwa awsaaci weyaani qaala xadaanii isxaaq bn cabdilahi bn abi alxa qaala xadaana jacfar ibn ciyaad qaala xadaanii abu hurayra radi qaal wuxu abu hurayra qaala rasu rasulka wuxu uri sal slm tacawaduu maangala bilah alweyni min alfaqri faqiirnimo alla ka maangala walqilati yari oo dhan walba cilmi yari iyo maal yari iyo awlaad yari iyo waxaa weyaan cibaad yari iyo wax walba yani waa faqrigii qeyb ka mid ah oo dhan walba geli karo iyo wadilatu dulinimo wa an tadlima an tadribna tulma lagu dulumiyo xadiidkan شhan kun afar boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadid daciif ah qaala laakiin xadiis la socda dacfigan waa sanadka mooyane ka marka laga hadlo macaanida waa macaani cadcad weeyaan mutafaqu calayhi ah amarkaas la bixina hayaa nabigeena inuu asaga laftirkiisa alla ka mangeli jiray unbay u badan yihiin weyaan xadiis shan kun afar boqol iyo laba iyo lixdanaad daciifasna qala imam amed ibn nصr qala xadana cabdsamd ibn cabdiwaarif qala xadana xamaad ibnu slma can isxaaq isxaaq waa ninkeen isxaaq ibnu yasaar miya an saciid ibn yasaar can abi hurayra ana nabiya nabigana sal slm radi lah can abi hurayra kadalika kan wuxuu nabigan alah sl sl qul mid yihahd allahuma alh ini aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min alqalati yari wax yari wاfqr faqiirnimo iyo wdilaة duli wacuudu bika waxaan kaa magangalaya an adlima inaan wax dulmiyo udlamo ama lidulmiyo baab اsticaada alla in la magangalay min alqilati yari xadiid شhan kun afar boqol iyo saddex iyo lixdanaad ah. wa xadiid صaxiixa qaal اimaam nas xbna mxamed khalid qal xadana cmr yعni ibn cabdالwaaxid an awsaaci qal xadaanii an اwsaaci qala xadaanii isxaaq ibn cabd lah qala xadaanii jacfar ibn ciyaad qala xadaanii abu hurayrata radi اlah an q abu hurayra qaala wuxuu yih rasul rasulka sal slm ninkii hore weyaan laftarkiisi tacawadu bil alla ka mangala min alfaqri nabiga dheh ala sl alfaqri faqiirnimo walyari iyo dilati dili duli alima inaan wax dulmiy hy aw udlam ama mangala weyaan ilahulmiyo taas ilahay ka mangala dulmisaan ama lidulmiyo bab isticaada alla in laga magangala min alfaqri faqirnimo iyo baabkan ubaab xadiidka shan kun afar boqol iyo afar i lixdan xadis daciifa qaala alimaam nasaqbana yunis ibn cabdilacla qaala xadana ibn wahb cabdilaahi qala xadaanii muusa ibnu shayba can ilawsaaci an isxaaq ibn cabdilahi bn abi talxa qaala xadaanii jacfar ibn ciyaad ana abaa hurayrata xadaa wuxuu warramay abu hurayra can rasulilah wuxuu ugu warramay sal slam ana rasuulkeen qaal inuu yidhi tacawadu mangala bilah alweyne min alfaqri faqiirnimo iwaqilati yari iwa dilati dulli wa an tadlima inaad wax dulmiso aw tudlama ama lagu dulmiy alla ka mangala weeyaan xadiidka شhan kun afar boqol iyo شhan lixdanaad wa xadis صaحيح isnaad ah qala imam abarna mxamed bn mثنى canزي qala xadaثna ibn abi cadiy wa mxamed ibrahim weyaan qala xadaثna cثmaan yani ibn الشaxaam alcadawi laa ba'sa bihi qala xadaثna muslim yani ibn abi bakra nufay ibn xaariث ayaa dhalay radi اllah anhu arda anahu ninka la yidhaahdo muslim kaana wuxuu aday samiic mid ka maqlay waalidahu waalidkiisa oo muxuu aha nufay ibn xaariثa abu bakr weyaane yaquul isagoo ayuu ka maqlay fii duburi salaad salaada gadaasheeda isagoo la allahuma alh inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min kufri gaalnimo walfaqri faqiirnimo wacdaabi qabri cadaabkiisa ayuu maqlay inuu mxua isagoo aabbihiis oo sida ayada mxua salaada kadib dhihi fajacaltu waan gudagelay ayuu yihi muslim ibn abi bakra ayaa waxuu dhihi jacaltu waan gudagelay adcu inaan ducaysto bihina iyaga inaan ku ducaysto oo ducooyinkaas inaan ku ducaysto faqala wuxu yhi yaa bunaya aabbihi adhihi abubakr ah yaa bunaya wiilkaygiiyow oo muslim ahow inii aniga cullimtu waa lii baray haaulaai اkalimaat kelimooyinka waa li bari afwan afwan anaa culimta see lagu baray yaa bunay wiilkaygiiow anaa sideebaa culimta lagu baray haaulaai اkalimaat yani yaa ku bari wa aggeed keentay qultu waxaan idhi yaa abati abow samictu waan kaa maqlay tadcu adoo ku ducaysana bihinna ayaga fii dubri salaa salaada gadaasheeda adoo ku ducaysanayaan muxuu ahaan ku maqlay fa canka adigaan kaa qaatay on kaa xifdiyey qaal wuxuu yidhi falzamhuna ya bunay wiilkaygu laazim oo joogtay faina nabiya nabig sl slm kaana wuxuu yadcuu mid ku ducays bihina iyaga fii dubri sala salaada gadaasheeda warka sooma cadda cajiibaa laga qaadani markaad gurigaada joogta caruurtaadii xaaskaaga adkaarta iyo salaada iyo allabaryada iyo qunuudka iyo qiyaamuleylka iyo khayraadka iyo hadal wanaagga iyo salaauraximka iyo wanaagga iyaga ah waxaa weeyaan ha arkeena ilmaha somalika laba jir saddex jirka markaad dukato ayagana waa kula sujuudayaan halkaasay ka qaadanayaan marka inta afka looga sheegay iyo inta waxaa wey ficil ahaan dadka u qaadanaan waxaa badan inta ficil ahaanka aabbihii marka qiyaamuleylka iyo khayrku dadaalka iyo howlaha lagu yaqaano ilmihiisana iyagana si toos ah ay iyagana ay u qaadanayaan weyaan arrinta iyada ah intooda badan ama kulligoodba insha allah tabaaraka wa waa yahay baab listicaada alla in lama gala min shari fitnati اlqabri qabriga fidnadiisa sharta ka dhalanaysa in alla laga magala baabkan baab xadiidka shan kun afar boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadis saxiixa qaala imam bna mxamed bn cabdilahi qala xadana abu usama waxamaade qala xadaana abu usama xamaad ibn usama soma qala xadana hisham bn curwa can abihi abi scud bn zubayr can caiشhata um اlmuminiin radi a anha qalat waxay tir umuna caiشha kaana wuxuu rasul rasulk sl slm kaiira in badan maa yadcuu mid ku ducaysta bi haula اkalimaat kelimooyinkan ayuu ku ducsan jiray maxay ahayn kelimooyinkaas allahuma allayow inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min fitnati naar naarta fitnadeeda fitna ka weyn miyaa jirta allahuma mustacaan wa naar iyo naarta cadaabkeeda wa fitnati alqabri qabriga fitnadiisa oo imtixaanka iyo wa alqabri qabriga cadaabkiisa oo ka dambay fitnada wa shari fitnati almasiixi dajaal ninka la yihahdo beenalaha oo isha masaxan masiix dajaal fitnadiisa sharteeda ayaan kaa magangalaya oo gaalnimo xataa qof ku ridi karto iyo wa shari fitnati alfaqri faqiirnimada fidnadeeda sharteeda ayaan kaa mangeliy wa shari midad alghina iyo hodannimada iyo taajirnimada fidnadeeda iyo imtixaankeeda sharta ka dhalanaysa ayaan kaa mangeli qofka marka markii xoolo la siiyana waa imtixaan markii faqri laga dhan wa imtixaan wanabluukum bishari waalkhayri fitnatan ayuu rabbi subxana wa tacaala faqrigana qofka lagu imtixaamaya yasbir hinaha iyo taajirnimadana qofka lagu imtixaamaya yashkur sidaa weyaan in lam yakun shukrini kan kanama allow muxuu ahaa dartii u sabri ayaa lagu imtixaamay allahuma alay iqsil dhaq khaطaayaya gafafkayga bimaai halji barafka biyihiis ku dhaq walbaradi iyo dhadada ama biyaha muxuu ahaa geedaha iyo m muraayadaha waxaga fuulo beradka waa roobka markuu da-a oo qoyaan uu jiro derbiyada iyo daaqadaha iyo geedaha caleyntooda iyo biyaha saarsaaran ayaa barad la yidhahdaa waaya wanqi rabbigow nadiifi qalbi qalbigayga min alkhaaaya gafafka ama anqayta ad u nadiifisa ahawba marada alabyada min adarasi wasaqd ugu nadiifis rabbiyow oo in laga nadiifiyo aad yasirtay wabaacid fogey beynii aniga wa beyna khaaaya gafafkay kale fogey kama bacasa u kale fogeys bayn almashriq walmaqrib qorax ka soo baxay qorora intaad isu jirsiisay rabbiyow muxuu ahay iga fogey dembiyadayda oo iga dheeray weyan allahuma alw inii aniga acudu bika waxaan kaa maganay min alkasal wahsi iwalharama duqnimo aad u weyn iwalma'hami iyo dembi iwalmaqrami dayn intaasaan ilahu kaa maangeli baabulisticaada alla in laga magangalo min nafsi naf laa tashbic ana dhargeyni xadiidka شhan kun afar boqol iyo todobiy lixdanaad waa xadيd صaيixa qala imaم ن abarna qtay بn sacid qal xadana layt بn sacd اmsri can sacيid بn abi sacيid almqburi can akhiii abiis um, walaalkiida can akhiihi walaalkii oo cabaad ibn abi sacيid anahu samic wuxuu ka maqlay aba hurayra cabdiraxmaan srdowsi raawiyat اislaam radi an ardah yqul isagoo ayuu ka maqlay kaana wxu rasul rasulka sl sl yqul mid yihahdo allahuma ini aniga cud bik waxaan kaa magala min arbac afarti ka magan waa kuwe min cilmin laa yanfac cilmi aan waxba tarin wa min qalbin laa yakhshac qalbi aanan khushuucin wa min nafsin laa tashmac naf aanan dhargin wa min ducaayin duca laa yusmac aan la maqnin annaga marka ilahi waxaan ka baryayna subxana watacala aan ka magangelaynaa afarta iyadoo nabigeena ilahay ka magangalay allahuma inaa nacuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakhshac wa min nafsin laa tashbac wa min ducaain laa yusmac ya rab allahuma istajiib lana baabulisticaada min aljuuc inaad ilaahay subxana wa tacala qofka gaajo iyo baahi alla ka magangalay baabkan u baabiyo weyaan xadiidka ilan baahid waa imtiaan baahid waa imtixaan xadiid شhan kun afar boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadid xasan صaxiix qala imamna s bn mxamed bn cla qaala anba'ana ibn idriis wcabdilahi bn idriis awday weeyaan an ajlaan waa maxamed acjlaani can maqburi saciid ibn abi saciid almaqburi can abi hurayrata raawiyat اislaam radia la an ada qala wxu abu hurayra kaana waxaad rasul rasulk sl sl qul yidhi allahuma inii aniga acuudu waxaan kaa magala bika adiga min aljuuc baahi iyo gaajo fainahu baahida bisa dajic wax qofka la saaxdo oo la muxuu ahaa firaash galo wax ugu baas badan weeyaan waa hurda xataa kaama imaanaysa waacuud waxaan kaa mangala bika adiga min alkhiyaanati khiyaano ayaan kaa mangalaya fa inaha khiyaanada bisa albiaana qofka wax uu qarsado oo wadaay hoosaad u noqdo wax ka baasnimo badan ma jirto qofka kor ahaan waa nadiif quruxda iyo labiska iyo mxu maga hadalka iyo akada hoosna waa khiyaano buuxda imtixaan hoos maal ayaa u taalla acuudu biاllah baabu isticaadati alla in laga magala min khiyaanat khiyaana iyuu baabkan u baabay xadiidka shan kun afar boqol iyo sagaal lixdanaad waa xadiis xasan saxiix قال الإمام ن ن محمد بن ثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس الودي قال حدثنا بن عجلان ومحمد وذكر آخر nin kale inuu la jir ayuu sheegay عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرةa قال وxuu yh أبو هريرة رضي الله عنه ض كان وxuu aday رsul رسلk صل سلم qل mid ihahdo اللهuma alيw iنii aniga أcuudu bika waxaan kaa maganaa min الjuuc baahi fainahu baahida iyo gaajada بئس الضaجيع qofka wax la saaxdo oo sariirta la gala wax ka baas badan lama arko isaga ugu baasnimo badan wa min ayaan kaa mangalaya fa inaha khiyaanada bisalbiaana qofka waxa la saaxibo oo wadaa hoosaada la noqdo khiyaano unbaa ugu xumaan badan oo ugu baasnimo badan baabu listicaada alla in laga mangala min ashiqaaq qofka inuu muxua khilaaf iyo diinta khilaafkeeda la imaado iyo xataa shiqaaqa caadigan waa soo geli karaao qofka waxaa weya inaad qof mukhaalifa u noqdo iwa nifaaq munaafiqnimo iyo suu akhlaaq iyo abixumo inaad ilahay qof ka mangala ayuu baabkan u baabiyo xadiidka an kun afar boqol iyo todobaatanaad ah. wa xadii saxiixa qaala imam qtay bn saciid qaala xadaanaa khalf khalf ibnu khaliifata alashjaci mowlaahum waa saduqun ikhtalata fii aakhirihi can xafs ibnu akhi anas ibn malikin waa saduuqun oo ree ansaareed ah can anas ibn malikin khadimi rasul lah sal slm radi a anhu ana nabiya nabigana sal slm kaan nabigan wuxuu ku ducaysta bi dacwaat dacooyinkan ayuu ku ducaysan jire soo socdo maxay yihin dacooyinkan waxay yihiin allaahuma allah innii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalay min cilmin cilmi laa yanfac waxba aanan tarin wa qalbin qalbi laa yashac aanan khushuucin wa ducaayin duca laa yusmac aanan la maqlin oon la ajibin wa nafsin naf laa tashbac aanan dhergin uma yaquul wuxuu dhihi jiray allaahuma allayo innii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaa min hada waxaan kaa magangalayaa min haaulaai alarbac afartaas ku xiran an ilaahu kaa magangeli maxay yihiin afarta iyada marka waxaa weeye cilmi aanan waxba tarin qofka cilmigala oo cilmigiisa aan ku intifaacin laba sifo aad u liidan ayuu rabbiga ku tilmaamay subxaana wa tacaala ka maali اkalbi in taxmil calayhi yalhad aw tatruku yalhad ay ayaa lagu mxuu ahaa ilahay ku tilmaamay qofka caalimka ah cilmi isku camal falin maalu اladiina xumiluu towraata uma lam yaxmiluuha ka maali ximaari yaxmilu asfaara dameer kutuba dusha laga saaray ayaa ilahay ku tilmaamay qofka caalimka ah oo diinta ilahay wax ka yaqaan aanu ku camal falin marka waa imtixaan sidaa weeyaan xadiidka intaadan cilmi baran eh, inaadan cilmi baran oo jaahilka hata ayaa kuu ron ya fakhayru fakhayru laka fakhayrun an low jahilta ilbiri sida waa si uu lahaa inaad cilmi hadduusa waxba kuu tarin inaad jaahil ka noqoto ayaa kuu khayr roon xadiidka shan kun afar boqol iyo waay kow iyo toddobaatanaad ama haa kow iyo toddobaatanaad waa xadiid daciifa qaala imam nas abarna camr ibn cuثmaan xadiidka marka qaybta hore shiqaaq iyo nifaaq iyo su akhlaaq <laughs> intuu kaga soo dariishada ya calama <coughs> alla aada uma muuqda ha waayahay xadiidka dambe oo daciifka ayuu soo dariishaday an kun afar boqol iyo ko iyo toddobaatanaad waa xadiis daciifa qala imam abarna camr bn cuثmaan qala xadana baqi bn waliid qala xadana subaara subaara alalhani اqurashi waa majhuul can duweyt dubara dubara cafan dubara naam xadaana dubara dubara alalhani اqurashi majhuul can duweyt ibn naafic alqurashi maqbul wa kana yursil qala wuxuu yihi qala abu salix aلsamaan aakwan dakwaan azayaat weeyaan qala wuxuu yidhi abu salix qaala abu hurayra wuxuu yidhi radi allah ina rasul rasulka al sl slm kaana waxaa yadcuu mid ku ducaysta ducadan soo socota allahuma alla inii aniga acuud bik waxaan kaa magangalaya min ashiqaaq khilaaf ayaan kaa magangalayaa iyo wanifaaq munaafiqnimo wasuu akhlaaq iyo abixumo intaba waxay leeyihin muxuu ahaa adilo kale oo sayaxo cad ay leeyihin weyaan baab listicaada alla in laga magala min almaqrami dayn in la daymoodo xadiidka naam xadidka shan kun afar boqol iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam naq bin asxab bn rahim qaala xadana anba'ana baqiya Ah, nifaqa soo geliya ha axsanta may koli loogama waynay qalbi laa yaksha laftirkeeda suul akhlaaq ay noqonaysaa ah, yani ha shaki ma lahan ayaas inuu daliisha laga yaaba istinbaadka alimaam anasai waa cajiib bukhaari ayuu ku dhow yahay qaala imaam nas isxaaq bn ibrahim qaala ambana baqiya qaala xadaanii abu salma sulayman ibn sulaym alxamsi qaala xadaanii zuhri can curwata bni zubayr bni zubayr can caishata um muminiin radia allahu canha ardaaha radia alahu an jamic saxaabati rasul lah sl slm waraxima allahu jamiic aruwaat qaalat waxay tilmuna caisha kaana wuxuu aday rasul rasulka sl slm yukabiru ama yukiru mid badiya tacawuda inuu alla ka mangala min almaqribi inuu deymoobo iwalma'ami inuu dembaabo ayuu alla inuu ka mangala ayuu badin jira nabigana sal slm faqiila lahu waxaa loo yidhi ummuna caaisha ayaa tiri laftirkeeda yaa rasul rasuulka allow inaka adi tuktir waxaad badanaysaa atacawuda inaad alla ka mangasho min almaqribi inaad deymowdo deymow iyo walmahami inaad dambowdo faqaala wuxuu yidhi ina arajula qofka iyo ninka idaa harima hadduu daymooba xadaa hadal ayuu sheegaa fakadaba been buu sheegi si u badbaado oo dayntii dib looga dhigo amaba wawacda ballan ayuu qabtaa oo xilli fulaan ayuu dhihi faakhlafa wuu ka bixi marka daynta waa mishkilad weeyaan baabulisticaada min addayn daynta in aan la laban galay uu baabkan u xadii shan kun afar boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadii daciifa qaala imam nas mxamed bn cabdillahi bn yaziid almuqri qala xadaثna abi abis cbdullahi bn yaziid almuqri qaala xadaثna xaywa wa bnu shureyc wadakara akhar nin kale inuu la jiro ayuu sheegay qala wuxu xadaثna salim ibnu khaylaan التujibi أنhu samcu ka maql daraajan daraaj abasamx daraaj ibn samcaan alquraشhi saduq وxadiiثu can ibn haytham fiihi ضacf waa ضaciif markuu ka wariyo ninka soo socda oo ah anahu samica abalhayam abulhayam sulaymaan ibnu camr alleyfi waa iqa anahu abalhayam samicuu ka maqla aba saciid اlkhudri radi a an yaqul sagaal ayuu ka maqlay samictu rasul baan ka maqlay sal sl qul sagaal ayaan ka maqlay acuudu waxaa mangala bilah alweyni min alkufri gaalnimo iyo wadayni dayn qaala rajul wuxuu ya rasul rsulka allow atacdilu addayna bilkufri daynta miyaad gaalnimo barbar dhigaysaa faqala rasul wu sl sl nacam waan barbar dhigi lakin waxaad ogaataan xadiidkan in daynta iyo kufriga ilah laga mangalo xadiid saxiix ayaa kusoo aroortay xadiid shan kun afar boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiid daciifa qaala imam maxamed bashar bndar qala xadadani cabdullahi bn yaziid almuqri qala xadaثna xay bn shureyx can daraaj abi samx can abi haytham can abi saciid اkhudri can nebi sal slm qala nabigan wuxuu yidhi waradia allah can abi saciid اkhudri وcan الصaxaaba waraxima allah jamiica aruwaat qala wuxuu yihi nabigana sal slm acuudu biاllah weyne aan ka mangalay min alkufri gaalnimo iyo wadayni dayn faqal rajulin ba wuxuu yihi tacdiilu adayna tacdiilu miyaad barbar dhigaysa adayna daynta bilkufri gaalnimo qaal wuxuu yihi nacma baabu listicaada alla min qalabati addayn daynta inay kaa haalib noqoto waa tan marka inay dayn kaa haalib noqoto oo daynta muxuu ahay ay ku maashayso ku qarqiso in laga magalayo baabkan xadidka shan kun afar boqol iyo shan iyo toddobaatan waa xadid saxiixa qaala imaamu nasa xabdina camr ibn sarx qaala xadana ibnu abu cabdillaahi qaala xadana xuyey ibnu cabdillaah المصري وصدوق يهم قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي وعبد الله بن يزيد المعافري وثقة قال عن عبد الله بن عمر بن عاصي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulkan wuxuu yadcuu mid ku ducaysta bihaulaa alkalimaat erayadan soo socday ku ducaysan jiray allahuma allayu innii aniga acuudu bika waxaan kaa magalaa min qalab dayn dayn ay iga qaalib noqoto oo iga adkaato oo waxaa wey maashayso oo iqarqiso ayaa ilahun kaa mangeli iyo waqalabati alcaduwi cadowga inuu iga qaalib noqdo iga adkaado wa shamaatat alacdaa iyo cadowga inay igu hiishadaan oo intii liga adkaada kadib w cadow dha maujeedaan si u simbirraxday oo lagu muxuu ahaa ayaa ilaahun ka magangalayaa baabul isticaada alla in laga magala min dalaci dayn daynta inay qofka la goodo ayuu baabkan baab waa isku midun qalabada iyo dalac iyo aad uma kala fogo xadid shan kun afar boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam ibn axmed xarb qaala xadana qaasim wahu bn yaziid aljarmiy jurmi baa idiin qoran aljarmi ka dhiga can cabdicaiiz ibn maxamed adarawardi qaal ahbarnii camr ibn abi camr maysrat amaqsuumi weyaane can anas bi maliki khaadima rasul lah sl slm radi allah anu arda wacan ummihi kadalik qala wuxuu yidhi anas malik kaana nabiy nabig n sl sl qul mid yidhi ayuu ahay rasuulkeena allahuma ale inii ani acuudu bika waxaan kaa magangalaya min hami muruga iyo alxasan ayaan kaa magangalaya waa isku mide iwalkasal iyo wahsi iwalbukhl bikhaylima waljubni fulaynima iwadalci dayndaynta inay muxuu ahaa ila go'do iwaqalabati rijaal inay ragga iga qalay noqdaan oo liga adkaado mxuua meel laysaaro waaya baabulisticaada aan la in laga magala min shari fitnat اlghina hodannimada fitnadeeda sharteeda in ilahi laga magangala subxana wa tacala xadidka shan kun afar boqol iyo toddoba iyo toddobaatan waa xadid saxiixa qaala imam nas abarna isxaaq ibrahim alxandari xadaana qaala xadaana jarir ibn cabdilxamiid اdabi waan filaya can hishaam bni curwa can abihi curwa bni zubayr can caiشha muminin qalat waxay tir muna caiشha kaana wuxuu rasul rasul kale sal slam yaquulu mid yihahdo allahuma alla ini aniga acudu bika waxaan kaa magala min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wa fitnati naar iyo naarta fitnadeeda iyo wa fitnati alqabri qabriga fitnadiisa iyo cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wa shari fitnati almasiixi dajaal beenaalaha isha masaxan fitnadiisa shartiisa aan kaa magangalay wa shari fitnati alghinaa iyo hodanimada fitnadeeda sharteeda iyo wa shari fitnati alfaqri faqiirnimo fitnadeeda sharteeda allahuma alla isil dhaq khataayaga hofkay bimaai thalji barafka biyihiisa qudhaq iyo walbaradi iyo dhadadada wanaqi nadiifi qalbi qalbigayga min alkhaطaaya gafafka kamaa naqayta ad nadiifisay athawba marada alabyad ee cad min adansi wasakda allahuma al inii ani acuuduka waxaan kaa magan galay min alkasal wahsiga walharami duqnimo ziyaado ah catataba walmaqrami daynow in la daymooba ama aan daymooba walmaami dembiila inaan noqdo oon dembi ahay baab isticaada min fitnat dunya addunyada fitnadeed ilahay laman galay baabkan ogaabay xadiidka shan kun afar boqol iyo sideed iyo todobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam anasai alay amat abarna maxamed bn khaylan qaala xadaana abu daawuud abu daawuud ayaalismi ah qaala xadaana shucba sulaymaan ibn sayf alxarani waxuu ahaa bidaayade ah, markayaalisi wa qaala xadaana shucba can ah, cabdilmalik ibni cumayr qaala samictu sab ibn sacd ibn abi waqaas qaar wuxuu yihi muscab kaana sacdun sacd ibn abi waqaas wuxuu yucallimu mid baro hawlaai kalimaat eryadan wayarwiihinna uu ka waran jiray can nebi sal slm eryadan kuwa wayaan isaga uu muxuu dhihi jiray nabigan uu ka waran jiray alayh salaa slam allaahuma allayo inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min albukli bakhaylnimo wacuudu bika waxaan kaa magangalaya min aljubni fulaynimo wacuudu bika waxaan kaa magangalaya min an uradda in la celiya ilaa arda alcumr cumriga kiisa dambe wacuudu bika waxaan kaa magangalaya min fitnati addunya addunyada fitnadeeda wa cadaab alqabri qabriga cadaabkiisa xadiis kun afar boqol iyo sagaal iyo todobaatanaad waa xadii saxiixa qaala imaamu nas abarna ahilaal ama hilaal ibnu cala ibnu hilaal albahili qaala xadaanii abi abihi waa kee waa alcalaa ibnu hilaal albahili qaala xadaana cubaydullah ibnu camr araqi waa iqatu faqiih ruba waahim can israiil ibn abi isaaq israiil ibn yunis ibn isxaaq isabici wayaane can cubaydillaah ama can cabdillahi bni cumayr can musab ibni sacdin wa camr ibn maymn awdi qaala waxayna labadaas raawi kaana wuxuu ada sacdun sacd abi waqaas yucalimu banihi wiilashiisa ama ilmihiisa hawlaa ilkalimaat erayadan soo socda kamaa yucalimu si u baro maxaa idiin qoran kamaa yucalimu almuktibu ka dhib almuktibu maktabu maaha maktabu ma aha waa xafiis almuktibu kan waxaa weeyaan wax oo mucalinka ah alqi ilmana ilmaha wayaquul wuxuu dhihi jiray ina rasu rasulka sl slm kaana wuxuu yatacawadu mid mangala bihina eryadaas fii kulli dubri kulli salaad salaad la arka gadaasheed ayuu alla ku mangeli jiray oo allad ku baryi jiray allaahuma alleyow inii aniga acuudu bika waxaan kaa maangalayaa min albukli bakhaylnimo wacuudu bika waxaan kaa maangalayaa min aljubni fulaynimo wacuudu bika waxaan kaa maangalayaa min an uradda in la celiyo ilaa arda alcumri cumrigiisa dambe catatabka ah wacuudu bika waxaan kaa maangalaya min dunya addunyada fitnadeeda halkaa maxalushahidku halkaas la socda wacadaab اqbri qabriga cadaabkiis xadidka شhan kun afar boqol iyo sideetanaad waxadii saxix lihayrihi qaala imam kuna axmed ibn fudala can cubaydilah cubaydilah ibn camr araqi wayaane qaala ambana israaيil ibn yunus ibn isxaaq sabici can abi isxaaq nacam ya cubaydilah ibn camr ma aha cubaydlahi ah, musa miya waayahay cubaydlahi hor inuu yahan u qaatay maxaa yeelay ah, nacam ah, laba jeerba hadda de muxuu aha waa ka wada daba tageen labadaba waxay ka waranayaan israail ibn yunus isxaaqay ka warana labadaba martabadooda marka taqriiban waa un waa talaamiid eh, eh, ninka la yihahdo israail can abi isxaaq sabi an maymuun can camr ibn marka waxaa weeyaan cubaydlahi eh, ibn muusa soo maha waaya can cumar ibn khaaab waa amiir اlmuminiin yani ninkii aad taqaaneen wa radia allah anu arda shahiid nabigana shahiidnimuu ku sheegay ahlu jannamuu ku sheegay gaal mxuu abdiamaan nin la gaal la yihahdo abululat almajuusi ayaa muxuu ahaa isagoo salaada fajr ku jira ayuu halkaas ku dilay salaada ku jira ayuu mxuu ahaa tooriyeeyey saasuu ku geeriyooday radi allah anu arda uu ku shahiiday can cumar ibn khaaab radia alahu anhu ada ana nabiya nabgena sal slm kan nabgeen wuxuu yatacawadu mid mangala min aljubni ilahay ka mangala min aljubni fulaynimo walbuqli bakhaylnimo wa su'i cumar cumri cumurka amaba da-da teeda xun oo aadka u liidan wa fitnati sadri iyo xabadka fitnadiisa iyo cadaab alqabri qabriga cadaabkiisa xadiidka shan kun afar boqol iyo ko sideetanaad fitnada sadriga waa haaliban waa xiqdiga iyo xaasnimada i wixii la midka ay u badan tahay bidcadana xadيث شhan kun afar boqol iyo ko iyo sideetanaad wa xadيث صaحيح لغayrihi qaala الimam بن nas imam بن slm الbalkiy huwa abu dawuud almusaxifi wa qaala anbana nadr بn shumayl qaala anbana yunus ibn abi isxaaq weeyaane ya nadr بn shumayl hay anbana yunus ibn abi isxaq الsabici can abi isxaq الsabici can cmr maymuun qaala wuxuu yihi camr maymuun samictu cumar بn khطaab ayaan ka maqlay radia الlah an arضa amiir اlmuminiin ama amiir اlmuminiin yquل isagool kaana wxu rasul rasulka sl sl ytacawadu mid alla ka magala min hamsin شhan maxaa ahayn shanta ayada allahuma alla inii aniga cudubka waxaan ka magala min aljubni fulaynimo walbukhl bakhaylnimo wa su cumri cumriga kiisa xun wa fitnat sadri xabadka fitnadiisa iyo cadaab اqabri qabriga cadaabkiisa xadidka shan kun afar boqol iyo laba iyo sideetanaad waa xadiis صaxiixa ligayrihi qaala اimaam nas abna hilaal ibn clى qaala xadaثana xusayn xusayn xusayn ibnu cayaash asulami waa iqa qaala xadaanaa zuhayr ibnu mucaawiyat aljucfi qala xadana abu isxaaq isabici can camr maymuun qaala xadaanii asxaabu muxamadi sala allahu alayhi waaalihi wasalam ayay ii warrameen ana rasul rasulka al kaana inuu ahada yatacawadu mid ka magangala min ashuxi bakhaylnimada teeda daran iwaljubni fulaynimada iyo midati sadri xabig sinadiisa iyo cadaab alqabri qir cadaabkiisa xadaanii asxaabu muxamedin a waa kuwe dhib ma laha aljahaala fi الصaxaabiyi laa taduru liأna aljamiic cuduul dhammaantood oo wada cadiliin marka ishkaal ma laha lakiin hadduu ahaan lahaa raawi caadi ah taabici wixii ka dambeeyo ama ka soo sokeeya waxaa weeyaan jahaala lagama aqbaleen waayo xadiidka شhan kun afar boqol iyo saddex iy sideetanaad waa xadiid صaxiixa qaala imam nas abarna axmed ibn sulayman qala xadana abu dawuud abu dawuudka waxaa weeyaan waa cumar ibnu sacd alxafari iqat caabid can sufyaan athawri can abi isxaaq asabici can amr maymuun qala wuxu yhi kana nabiyu nabigeen wa sl tacawadu mid alla ka magala mursal xadika mursal waa xadii sidii hore lakin waa mursal saxaabiga meesha ka maqan baabu listicaada alla in la magala subxana wa tacala min shari dakari xibin taranka oo ragga fidnadeeda tan dumarka waa lamid ayadna waa khatar fidnadeeda sharteeda in ilahay laga magala ayuu baabkan oga xadidka shan kun afar boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nas sl abana cubaydulahi ibnu wakic qaala ibnu wakic ibnu jarax aru'aasi weyaan qala xadaana abi abis waa wakiic ibnu jarax aruaasi can sacd ibni aws can bilaal ibni yaxya can shutayr ibnu shakl ibni xumayd can abi abis oo shakl ibnu xumayd ah radia lah an qal wuxuu yidhi ninkaas yaa rasu rasuulka allow calimnii ibar ducaan duca antafic bihi aan ku qabsado wax ii tarto qal qul waxaa tihi allahuma in la yucaafini min shari samci maqalkayga shartiis ilah iga caafi iyo basari aragayga iyo lisaani carabkayga iyo qalbi qalbigayga iyo shari mani manidaydi sharteeda yacni dakara xibintii taranka ula jeeda weyaan marka xibin taranka meeqa qof ay naar gelinaysaa aktaru maa yudkhilu naar annaasa annaar alfamu walfarju weyaan baabu listicaada alla in lama galo subxaana watacaala min shari kufri gaalnimada sharteeda xadiidka shan kun afar boqol iyo شhan iyo sideetan xadيث ضعيف أخبرنا أحمد بن عمر بن صرح قال حدثنا ابن وهب عبد اللahi قال أخبرني سالم بن غيلان عن دراج بن أبي سمح عن أبي الهyثم can abi saciid alkhudri can rasuuli lahi sal sl rasuulkeena ana rasuulkeena kan rasuulkeena yaqul mid yihahdo allahuma aleo inii aniga acuudu bika waxaan kaa magala min alkufri gaalnimo walfaqri faqiirnimo faqala rajul wuxuu yidhi wayadilaani wayucdalaani ma lisbarbardhiga qaala wuxuu yhi nacma waa daciif lakin xadiid baabu listicaada min adalaal baadinimo inaad ilaahay ka magala qofka iyo baabkan u baabay xadiidka shan kun afar boqol iyo lix iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas abarana maxamed ibn qudaamat almasisi qala xadaana jarir bn abdillah bn dabi can masud muctamir can shacbi wa caamir bn sharaxiil shacbi can umi salmt ana nabiya nabigana sal sl ka nabigan wuxuu idaa kharaja min beyti markuu gurigiis ka baxa qaala wuxuu dhihi jiray bismi illaah alla magacii ayaan ku bixi acuudu waaa rabbi rabbi o acuudu bika waxaan kaa mangalayaa an azilla inaan simbiriraxdo on kufo maaa lag kufitaanka laftarkiisa waa kii muxuu ahaa ahaa xisiga ama macnowgaha weyaan inaan simbirraxdo oo dembi aan ku simbirraxdo kii adiga laftirkiisana wax diida ma lahan aw adila ama aan baadiyooba adila aw ulama aw adlima inaan wax dulmiyadh aw udlama aan lidulmiyo aw ajhala jaahilnimo aan la imaado oon qof ku gardaroodo aw yujhala caleyh ama ligu gardaroodo oo ligu jaahilnimo sameeyo saa weeyaan intaas ayuu nabigeena calayhi salat slam markuu guriga ka baxa wuu samayn jiray bismi اllaah rabbi acuudu bika min azila min rabbi acuudu bika min an azila aw adila aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala calay sidaas ayuu nabigeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala ka maangeli jiray hada wallahu aclam wa sala allahu waslama calaa cabdihi warasuulihi wa mustafaa ala damiye marka cida taqan